aayadda macnaha aayadda inay saas u fasireen taas miyaynaan akrin miya halkaas ma soo dhaafnay wa min haaulaai wa min haaulaai man yakuunu xasana alcibaara marka waxaanba soo gaarnay qaabka lagu garanayo waxa weeyaan tafsiirka khada'a ah taas ayaa marka uu noo maraya casharku marka qaabka lagu garanaya marka laba shay aad ku garanaydaa inaad garato marka horeeya qowlkoodaan inuu qowl faasida yahay dad garato waad hubtaa marka inaan aayaddu tusayn maxaa yidha qur-aanku ma tuso macno faasida tan kaleetana waxa weeye inaad garato aayadda macnaheeda oo aad aragto inay khilaafeen taasna waa lagu gartaa markaasuu wuxuu yidhi shiiku wa min haaulaa'i kuwan oo ahlulbidaca ah oo mufasiriintaahoo qur-aanka fasira waxaa ka mid ah man gabal yakuunu ahaanaya xasana alcibaarati cibaaradiisu miday aad u wanaagsan tahay fasiixan ee fasaaxad badan wayadusu lbidaca bidcooyinkana wuxuu ku dhex qarinaa fii kalaami hadalkiisa hadalkiisu waxa weeyaan bidcooyinka kuu dhex gelina sida loo yidhaahdo waxa wayan yadusu suma fi lcasar malabkuu kuu dhexgelina sunta waa nuucaasoo waxa weyaan hadal qurux badan ayay waxay dhex gelinayaan waxa weeyaan kalaam oo bidaca ayay dhex gelinayaan wa min haaulaa'i culimmadaas oo mufasiriinta oo ahlubidaca waxaa ka mid ah man qaar yakuunu ahaanaya xasana alcibaarati cibaaradiisu mid ay aad u wanaagsan tahay fasiixan ee fasaaxo badan wayadusu lbidaca bidcooyinkana wuxuu ku qarinaa fii kalaamihi hadalkiisa dhexdiisa wa akaru naasi dadka badankooduna laa yaclamuuna ma oga bidacdaas hadalkiisa kudhex jirta akaru naasi ma dareemi karaan fasaaxada uu ilaahay siiyey iyo kartida uu leeyahay luqada ayuu ku dhex qarinaa marka markaasaa waxaa dhacda macnaha baadilkaa oo uu aayadda ku fasiray inaan qofkii ahlu sunnaha ahaa xataa dareemin bal waxaa dhacda rag culummaha ahlu sunnahu inaysan dareemin oo ay ka soo naqliyeen oo yidhaahdaan aayaddan tafsiirkeeda waxaaba caddeeyey waxa weeye sheikh hebel oo ay soo naqliyaan oo aysan kuna baraarugin inuu yahay macnahaanu waxa weeyaan muctaqadkii faasidkaahayoo ay qabin waxa weya firqadaas inuusan ku baraarugin qaabka waxa weye uu qari karo hadalkiisa iyo fasaaxadu meeshay la gaartay wa akaru naasi laa yaclamuun ka saaxib kuwa ugu caansan ee ugu khatarsan waxaa ka mid ah waxa weeyaan maxamuud ibn cumar jaarulaahi zamaqshari ninkaasa ugu daran abiqaasim azamaqshari waxa weeyaan waa imaam min a'imati اlmuctasila laakiin awoodda uu u leeyahay luqada garashadeeda waxa weeyaan wuxuu awoodaa inuu muctaqadkii faasidka ahaye muctasilo tafsiirka dhex geliyo dadka ku baraarugana ay noqdaan dad aad u yar dad aad u yar ay noqdaan asagoo masaa'ilka ugu darnaa waxa weeyaan ku dhex sheegaya laakiin qaarkuu tacbiirinayo haddana in yar unbaa dareemi karta in yar ayaa dareemi karta oo akaru naasi ma dareemi karaan qaabka uu u qarinayo sababtoo ah waxa weyan karti badan iyo awood badanoo xagga luqada ah ayaa taageerayda oo macnahaas keenayda inuu ku dhex qariyo iyo wanaxwi ragga lamidka ah kashaaf waxa weya ragga lamidka ah xataa intii ayaa waxa weeyaan ayaan la ogaanayn innahu bidacaasu yaruuju waa ku faafaa calaa khalqin kaiirin makhluuq fara badan ayuu ku faafaa xataa intii ayaan la garanayn oon la ogaanayn innahu bidacaasu yaruuju uu ku faafayo calaa khalqin kaiirin makhluuq fara badan oo miman dad ka mid ah laa yactaqidu aan aaminsanayn albaaila baailka dad badan oo aan baadilkaan aaminsanayn ayaa macnahana ku faafa oo uu ka gadmaa min tafaasiirihim tafsiiriyaalkooda xaggooda ayuu uga faafaa tafsiiriyaalkooda albaailati oo baailka ah maasha allah intii un ilaahay doono ilaahay qadaro ayuu ku faafin ayagoon dareemin tafsiirkiisu waa tafsiir aad u khatar ah welidaa saas daraaddeeda ayay qaarkood yidhaahdeen waa tafaasiirta ugu khatarsan oo dulaabta waxa weya dhibaato badan u geysan karta dhibaato badan u geysan karta welidaa saas daraaddeeda abu xayaan baxrulmuxiidka marka uu suurau namli marayo suurau namli walaqad arsalnaa ilaa tamuuda akhaahum saalixan an icbudullaaha faydahum fariiqan yakhtasimuun aayadahaas ka dambeeya markuu fasirayo ayuu gabay dheer oon uga digay tafsiirkiisaa juruuyi zamaqshari gabaygiiu marka qayb ka ah. uu halkaas ku sheegaa hadal gabayoo aad dheer oo ilaa uu soo yidhaahdo walaakinahu fiihi majaalun linaaqidi wazallaatu suu'in qad akhadna almakhaaniqa fayuhbitu mawduuca alaxaadiidi jaahilan wayaxsu ila almacsuumi maa laysa laa'iqa wayashtimu aclaama ala'imati dallatan walaa siyamaa in awlajuuhu lmadaayiqa wayusibul fi lmacna alwajiisi dalaalatan bitakfiiri alfaadin tusamaa shaqaashiqa yaquulu fiiha allahma laysa qaa'ila wa kaana muxiban fi lkhidaabati waamiqa wayukhdiu fii tarkiibihi likalaamihi falaysa lima qad rakabuuhu muwaafiqa wayunsibu ibdaaءa almacaaniya linafsihi liyuhima aqmaaran wain kaana saariqa wayukhdiu fii fahmi اlqur'aani liannahu yujawisu icraaban abaa an yudabiqa ilaa siduu u wado uu yidhaahdo lain lam tudaarikhu min allaahi raxmatun lasawfa yaraa lilkaafiriina muraafiqa haddaan raxmad alle soo gaarin zamaqshari uu arki doona isagoo gaalada la fadhiya naarta halkaasuu gaarsiiya marka gabay dheer uga digo uu macno badan uga hadlo u leeyahay waxa weeyaan waxaa tafsiirkaas ku sugan majaal ama boos culimmada naqdinayda wax badan ay ku naqdi karaan ayay ka helayaan waxaana ku jira simbirxerooyin simbirir xasho oo aad u badanoo xun oo khatar ahoo qofka dili kara wuxuu axaadiista been abuurka ah sugaa yidhi isagoo ka jaahil oon garayn inay been abuur tahay nabigana wuxuu u nisbeeya yidhi waxaan u laaqi ahayn culummada cilmi badanayaalkaana waa caayahu yidhi baadi daraaddeed waxa weliba sii jirinoo markay meel ciriiriya geliyaan say u naqdinayaan oo baatilkiisa u caddaynayaan markaas u daran yahu yidhi inuu caayo wuxuu yidhi macno yar markuu ka hadlayo hadalka waa shubahu alfaadbadaan uu sii daynaa ui macno yar una raba inuu cabiro taasoo kalena shaqaashiqaa la yidhaah ui ilaahi weynaa wuxuu ku yidhaah ui wuxuusan dhihin uu ilaahay ka sheegaa ui hadalkuu jecel yahay oo ku jidbaysan yahay ui tarkiibka kalaamkiisana waa ku gafaa ui oo ilaahay ma waafajinba qaabka loo tarkiib macaani ayuu muujiyaa uu yidhi oo culummo kalu ka soo naqliyey markaasuu rabaa dadka aan wax magaradka ahayn inuu u tuso inuu asagu muujiyey waana tuugo quraanka aanka fahmkiisa waa ku gafahu yidhi maxaa yeele icraab ayuu bannaynaa oo luqadii waa ku og yahay asna inuu dabaqo ma ogola adugu hadal dheer oo sidaas gabaygaas uu ku naqdiyo halkaasaad ka firi kartaa baxrulmuxiidka markuu aayaddaasaan hadda sheego suuratu namli meeshaasuu ku sheegay weliba gabaygu meel kaleu ku sheegay wuxuu leeyahay halkaanna xoogaayaan ku sheegaya si aan ardada ugu kadsoomino looga digtoonaado marka meeshaana xoogaagaasuu sidaas ugu sheegaa marka kaas ayaa ka mid ahoo kuwa ugu qatarsan waqad raaytu waan arkay yuu yidhi shiiku waqad ra'aytu waan arkay min alculamaa'i culamada culammada almufasiriina oo qur-aanka fasirta iyo wa qayrihim qayrkoodba man gabal ayaan arkay yadkuru ku sheegaya fii kitaabihi kitaabkiisa iyo wa kalaamihi kalaamkiisa min tafsiirihim tafsiiri ahlilbidac ahlulbidaca tafsiirkooda wax ka miduu sheega maa shay min tafsiiri ahlilbidac min tafsiirihim tafsiiri ahlilbidac albidca tafsiirkooda xaggooda wuxuu uga sheegaa maa yuwaafiqu wax waafaqaa usuulahum asalyaalkooda allatii usuushaasoo yaclamu uu og yahay shiiqa sheegayaa wayactaqidu uuna aaminsan yahay fasaadaha fasaadkeeda walaa yahtadii mana ku hanuunaya lidaalika arrinkaas waxaan arkay yidhi culummo badan oo mufasiriin iyo qayrkoodba leh oo kitaabkiisa iyo kalaamkiisa ku dhex sheegaya wax uu ka soo naqliyey ahlulbidacaas kutubtooda wuxuu sheegayaa wuu yidhi wax waafaqaya usuushii ahlulbidac ah, wax waafaqaya usuushii ahlulbidca oo shiika sheegaya laftirkiis ogyahay inay asal min usuul ahlulbidac ka mid tahay laakiin haddana hadalkan inuu usuushii baatilka ahayd yahay ma dareenayo asal ahaan mas'alada waa u og yahay sida ahlu sunna iyo ayagu iskugu khilaafeen laakiin markaas uu soo naqlinayo kuma baraarugsanay tanu inay tahay tii laftirkeedii cibaarada lagu sheegay darteedaana ka qarinay cibaarada ah, lagu sheegay darteed ayaa ka qarinay marka heerkaas oo culummadii laftirkoodii ayuu gaarsiinaya iska daa qof oo ibtidaa'i iyo arday ah waxa weeyaan culummadii heerkaas gaarsiina ayagoo culummo waaweyn ay soo naqlinayaan bidacdii iyo dalaalaadkii markaasuusan haddana ku baraarugayn oo uusan dareemayn oo uusan islahayn waxa markaan aad soo naqlaydaa waaba midkii laftirkiisii oo baadilka ahaa isma marka taasna waxay kutusaydaa sida oo fasaaxadiisu ay qatar u tahay weeye taas ayay kutusaydaa wuxuu li waqad ra'aytu waan arkay min alculamaa'i culammada xaggooda culammada almufasiriina qur-aanka fasirta iyo wa qayrihim qayrkoodba man qof ayaan arkay yadkuru sheegaya fii kitaabihi kitaabkiisuu ku sheegaa wa kalaamihi hadalkiisuu ku sheegaa min tafsiirihim tafsiiri ahlilbidac ahlulbidaca tafsiirkooda xaggooduuna ka sheegaa maa lafdi yuwaafiqu waafaqaya usuulam ahlulbidaca usuushoodii ayuu sheega oo ka soo naqlina oo ilaahay aayaddan waxaa fasiray sheekh ka soo naqlina allatii usuushii muwaafaqsan yahay hadalka uu soo naqliyey yaclamu shiiqan soo naqlina uu ogaa oo wayactaqidu uu caqiidaysan yahay fasaadaha fasaadkeeda walaa yahtadi mana ku hanuunaya lidaalika hadalkaas macnaha ma garanaya hadalkan inuu yahay mas'aladii ay ku lumeen qoladaana marka uu soo naqlina mas'alahaan waa u ogyahay inay masaladaas ahlu sunna ku khilaafsan yihiin laakiin hadalkaan aayadda uu ku fasiray ee uu soo naqlinaa inuu yahay hadalkii ahlulbidaca ma dareemayo ma dareemayo markaasuu iska soo naqlina leeyahay zamaqsharigaana sidaas yidhiba zamaqsharigna xoogaa luqadu ku fiican yaho xagga luqada aad wax looga soo naqnaqliya markaasuu soo naqlinaa hadalkiisii oo asalkii muctasilada waafaqsan mana dareemayo inuu asal ahlulbidac waafaqsan yahay uma intaas ka gadaal inahu shaniye bisababi tadarufi haaulaa'i kuwaan muctasilada fogaanshadooda sababteed ta darafku waa huluwiga daraf waa gees marka siday gees ugu fogaadeen uma intaas ka gadaala minahu shaaniye bisababi tadarufi haaulaa'i kuwaan muctasilada huluwigooda sababteed iyo wa dalaalihim dalaalkooda sababtiis dakhalat iraafidatu raafidadiyaa soo gashay alimaamiyatu ee imaamnimada loo nisbeeyey oo labiyo tobanka imaama macsuumiinta sheega jiray uma alfalaasifatu haddana falaasifadiia soo gashay uma alqanaamidatu haddana qanaamidadii qoladii qanaamidadahoo kufaarta ahaa ee loo nisbeey jiray ilaa xamdaan ibnu qurmud xamdaan ibnu qurmud kuwaasaana soo galayba raafidatu raafidadiiyaa soo gashay maxaa yeelay wuxuu yidhi iyo waqayruhum dhe qayrkooda soo galay wuxuu leeyahay qoladan markay muctasiladu yimaadeen oy qur-aankii ta'wiiliyeen oo ay ku ta'wiiliyeen macna aan sawaab ahayn kadib haddana firaq badan oo ayagii ka darana soo galay oo ayaguna qur-aankii ku ta'wiiliyey kii muctasilada mid ka sii daran tawiilkii muctasilada tawiil ka sii daran oo ka fog waxaana kamid mida ah kuwaas ka sii daran eh, raafidada imaamiyada ah, iyo falaasifada iyo qaraamidada oo falaasifadu ayagu waxayna gaareen inay yidhaahdaan kulli waxa aayad sheegaya bacfi iyo janno iyo naar dhammaan waa in la awilaa maxaa yaele wax la yidhahda janno iyo naar ma jirto xaqiiqa ahaan bacsi xaqiiqa ahoo addoommo lasoo bixinaana ma jiro ah, halkaasayba gaadhsiin iyagu aayaadka jannadii naartayba awilan iyagu wax kale iskaba daaya heerkaasay falaasifadu iyagu la gaartayba humal qaraamidatu qaraamidadiina dhammaan waxa weeyaan aayadaha salaada had la tukada leh iyo kuwa soonka kuwaasayba iyagu awilaya ah, salaada iyo soonka waa in la awilahilay ah, ee salaad la tukanayo ma jiro Ah, soonkana waa ninka oo waxa weya amiirkaagaa sirtiisa qariga loola jeedaa leey halkaasay ka bixiyeen ah. maxaa la aayad kasta waxay leeyihiin daahirka loolama jeedo ee daahirka macno khilaafsan macno aan ahaynaa loola jeedo oo baatin ah saasayba qabaan ayagu hadde kullu aaya hadday tiraa waa qiimu salaa salaad o tuko salaad tuko loolama jeedayan ee macno kalea loola jeedo halka qoladaasaa soo timid marka uma alqanaamidatu qanaamidadiyaa timid waxa weeye loo nisbay jiray xamdaan ibnu qurmud waqayruhum iyo qayrkood ayaa yimaadeen fii maa ta'wiil ayay la soo galeen huwa ta'wiilkaasu ablaqu ka xeel dheer min daalika min ta'wiili muctasila mid ka sii xeel dheer tawiilkii muctasilada ayayba la yimaadeenba ah, tawiilkii muctasilada mid ka xeel dheer oo ka fog ayay keeneen oy la yimaadeen watafaaqama almru arrinkii waa sii weynaaday fi lfalaasifati uma alqaraamida haddana qaraamidadii waxa weeyaan iyo walqaraamidati dhe watafaaqama almru arinku waa weynaaday fi lfalaasifati falaasifada iyo walqaraamidati nimankaas qaraamidada iyo waraafidati raafidada fa inahum ahlulbidacaas fasaluu qur'aana qur-aankiiyay fasireen bianwaacin nuucyaalay ku fasireen nuucyaalkaasoo laa yaqdi alcaalimu caalimku uusan dhammayn karin minhaa nuucyaalka cajabahu yaabkiisa waxay ku fasireen tafaasiir qofka caalimka weligiis uusan yaab ka dhammaanayn markuu arko siduu ula yaabayo yaabku xataa ka dhammaama qaabka quraanka loogu talaacubayo loogu cayaarayo markaad aragto heerkaasay gaareen fa inahum ahlubidacaasu fasaluu qur'aana qur-aankii waa fasireen bianwaacin nuucyaalayna ku fasireen nuucyaalkaasoo laa yaqdi alcaalimu caalimku uusan ka dhammaanayn minhaa noocyaalka xaggooda cajabahu yaabka uu la yaabayo aysan ka dhammaanayn ee war kasta uu la yaabayo fa tafsiiru raafida marka tafsiirkaas marka ay ku gafayaan labu ku koobay shiikhuna sidaas u sheegi doonaa mid ka koobaad waxa weeyaan tafsiiru lafdi bimaa laa yadullu calayhi bixaali lafdigan in lagu fasiro macno uu sinaba u tusaynba macno uusan sinaba u tusayn in lagu fasiro lafdiga oo uusan marnaba tusayn waa mid waa dalaalkooday ka midta ka labaad jaclu lafdi اlmuطlaqi munxasiran fii waaxidin lafdi caam ah oo waxa weeyaan asagu sifo sheegaya ole qofkii sifadaas laga hela xukunkaasuu leeyay sifo caamuu sheega inay yidhahdaan hebel un baa loola jeeda taasuna waa dalaal iyo qur-aankii oo laga leexiyey macnihiisa labadaasaa dalaalkooda uu asal u ah waxa weeyaan xamlu lafdi bimaa laa yadullu calayh lafdiga in lagu xambaaro macna uu sinaba uusan u tusayn oo la ogyahay inuusan tusayn in lagu xambaaro iyo jaclu lafdi lmulaqi munxasiran fii waaxidi lafdigii mulaqa ahaa amase caamka ahaa in qof lagu soo koobo qof lagu soo koobo labadaasa asal u ah dalaalkooda marka fatafsiiru raafidati ka qowli maa hadalka yidhaahdeen oo kale tabad waxaa halaagsantay yadaa abiilahabin gaalkii abulahab ahaa oo nabiga adeerkiis ahaa labadiisa gacmoodaa halaagsantay uu ilaah yidhi ayagu waxay yidhaahdeen humaa labada gacmoodoo la sheegayaa abubakrin wa cumar weeye labadaasa halaagsamay wey yidhi halkaasay ku fasiray ka war waa nimankaas raafidadaa wey reer iiraan wey waa saas culimada raafidada wey waa saas u fasira abubakar iyo cumaraa halaagsamay leeyihin aayaddaasaan alla ka soo dejiye kuleeyi ah. marka idinku fiiri yadaa yadaa la yidhi yad iyo abubakar xay isku gala cumar iyo yad xay isku yihi halkay lafdigaan macnahay ku xambaarayaan sina waa tusi ma kaliya waxay tusaydaa xiqdiga iyo xaasidnimada raafidadu ay u qabto saxaabada intaasay tusee ee shaygan luqatan walaa sharcan meel laga soo geliyo male tafsiirkan kaliya waxay tusaydaa xaasidnimada iyo nacaybka iyo buqdiga ay u qabaan saxaabatu rasuulilah intaasay tusay intaasubay tusay wax kale tusayda male sababtoo ah cumar maxay u nabcaa waayeen cumar waxa weeyaan waa saxaabigii ilaahay gacmihiisa ku furay faris oo dhan iiraantaana maqlaydan waa reer faris sooma dowladdii weyne labadii dowle ugu waaweynaa caalamka ee kufaarta ahaa ee faris iyo ruum yaa ilaahay ku burburiyey soo cumar gacantiisa maaha wax cumar ilaahay ku burburiyey soomaa dowladdii reer faris oo ilahay ku ciribgooyey waxa weeyaan tiiyay ka caraysan yihiin mana dhihi karna kufrigeenu ciil qabna ee waxay leeyiin muslimiina naha ay doonaa saas macnaheed islaamnimadaas shaatigeeda la gashanaa markaasaa kufrigii la difaaca wax kale ma waxay yidhahdaan waa kanaa waxay ku fasireen walain lain ashragta layaxbadanna camaluka aayaddu waxay ahayd walaqad uuxiya ilayka waxaa nebi maxamedow lagu waxyooday waila ladiina min qablika nabiyaalkii kaa horreeyeyna loo waxyooday lain ashragta haddaad shirki la timaad oo ilaahay cibaadada cid kale ugu darto layaxbadanna camalku camalkaa waa burad nebi muxamed sal allahu calay wasalam iyo nabiyaalkii ka horreeyey dhammaan ilaah wuxuu u waxyooday qof nabigii la yimaada shirki kulli camalkiis waa bura ah, qoomka khasaaruna ka mid noqon macnahaasoo kaleeto waxa weeye nabi inuusan shirkiga ku dhacin ilahay ogi oo allah ka ilaaliyey laakiin waxaa la hahdaa waysha gawrac bidha quuste haddii nabi shirki uu la yimaado camalkiisu burayo khasaarayo ka waran qof dadka kale haday shirki la yimaadaan so uma dhammaan marka qofkii shirki la yimaada camalkiisu waa buri waran u dhammaatay wey aayaddu macnahaasay ka hadleeda markaa siday u fasireen arag waxaa loola jeedaa ha yidhaahdeen bayna abibakrin lain ashragta haddaad wadaajido ood isla wadaajido bayna abibakrin abubakr iyo wa caliyin cali fi lkhilaafati khilaafada markaad dhimanayso cali uga tag haddaad abubakara khilaafada wax kuleh tidhaahdo camalkaa waa bura saas wey yidha ah, halkaasay ka bixiyeen fiiri ka war ah, waa un xibdi wax kalay tusayda male xaasibnimada iyo nacaybka ay u qabaan weeyeen saxaabada waxay yidhaahdeen in allaha yaamurukum an tadbaxuu baqara aayaddaasay fasirayeen aayaddu waxay ka hadlayday nabiyullaahi muusa waid qaala muusa liqowmihi yaa qowmi waid qaala musa liqowmihi ina allaha yamurukum an tadbaxuu baqara saasay ahayd reer qoomkii nabi muuse waa reer banu israiil ka hadlay aayaddu kamaba hadlaydo waktigii nabigeenna sala allahu calayh wasalam ee waxay ka hadlaydaa reer banu israaciil ayaa nin iska dilay ninaa la dilay qof dilaa lagala waayey qof dilaa lagala waayey ilaahay marka nabigii usoo waxyooday oo wuxuu ku yidhi neef lo aqala neefkaas cad ka jaree ku dhufta asagaa inta soo noolaada hadli doonee id qaala musa liqowmihi in allaha yamurukum an tadbaxuu baqara halkaasay ka hadleed waa fasireen ayagoa kuwaana waxay yidhahdeen hiya neefka loodaha la gowraca caaishatu weeye waa caaishatu bint abibakr sidiiq caaisho weeye saasay ku fasireen ka war caaisho waa caaisha bint abibakr sidiiq marka qofka nuucaas marka wax u fasira qofka nuucaas wax u fasira waxa weeyaan sheekh maxamed ibn saalix uthaymiin wuxuu yihi sharxa wuu niin dhigayaahe laa yushaku fii kufrihi laguma xataa in lagu shakiyo maaha inuu gaal yahay qofkaas qofkaas in lagu shakiyo xataa maaha maxaa caaisha keenay waqtigii nabi muuse sala allahu alay wasalam waqti nabi muuse caaisha joogto maba nooleed maba la abuuray iyadanama marka kaasoo kale xataa in lagu shakiya maaha yii inuu kaafir yahay mhm. waa waxishood laawaan wax kaluu yahay male waxay yidhaahdeen faqaatiluu la dagaalama a'imat alkufri gaalnimada dadka madaxda u ah la dagaalama aayaddaas waxay ka hadlayday gaaladii nebi moxamed sala allahu calay waslm heshiiska la galay qaarka ka baxa heshiiska ee diinta islaamka ahay wa in nakatuu aymaanahum min bacdi cahdihim ilaa wuxuu yidhi hadday ballankii buriyaan heshiiskii ka gadaal wain nakatuu aymaanahum min bacdi cahdihim wa dacanuu fii diinikum diintiinna islaamkana ay caayaan gaalada mucaahadiinta faqaatiluu la dagaalama aimata alkufr inahum laa aymana lahu wax ballan iyo heshiisa ma leh mar hadduu qofki gaalkii mucaahadka aha diinta caayo aayaddu saasay ka hadlay markaasay waxay yidhaahdeen dalxatu wa zubayr casharatu mubashariina biljannay ka mid yihin dalxatu wa zubayr tobankii nabigu yidhi dalxa filjanna zubayr filjanna tobankaas wey tobankii ka mid yihin nabigu hebel abubakar filjanna cumar filjanna dalxa iyo zubayr tobankaasay ka mid yihin weliba zubayr waa ninkuu nabigu yidhi sal lahu ala sl xadiiska bukhaariga waxa weeyaan idna likulli nabiyin xawaali nabi kasta gargaaruu leeyahay nabi kasta wuxuu leeyahay qof u gargaara oo ilaahay ugu nusleeyey wa ina xawaariyi zubayr ibn cawaam nabi kastaana gargaaruu leeyahy nabi kasta gargaaruu leeyahy gargaarahayguna waa zubayr ibnu cawaam waxay ku leeyihin ayagu zubayr ibnu cawaam waxa weeyaan aimatu kufrigu ka mid iyo dala dalxat bnu cibaydillah saasay ku fasirayaanoo faqaatilu a'immata alkufri waa labadooday leey faqaatilu a'immata alkufr marajayn baxrayni yaltaqiyaani aayaddaasay iyadana fasireen aayaddaas waxay ka hadlaydaa labada badood marajal baxrayna labada badood allaa diray labada badood waxaa loola jeedaa badda dhanaan iyo badda macaan webigaas waa bad biyaha badanaa la yidhaha baxriga middaan dhanaana xeebta ku talana waa labadaas ilaahaa soo daayey si dad ugu nacfiyaan yaltaqiyaani waa kulmaan oo webigu meeluu badda uga dhaca baynahumaa barzakhun baddaas iyo webigaas nafkeeda u dhaxeeyo ilaaha kala celiyey laa yabqiyaani iskuma xadgudbaan oo weligiis arkima webigaas dhanaan badda kusoo furantay teedaa ka celinah asna webigaas badda macaan ka dhigi ma aayadda macnahaasay ka hadleen waa fasireen waxay yidhaahdeen maraja albaxrayna labada badood alla dhiray cali iyo abubakar weeye ilaa caliga abubakar jacaylkooday ku fogaadeen ayagu ilaa ay ilahnimogaad cali iyo waxaan rabaa cafwan iyo faatima jacaylkooday ku fogaadeen markaas waxay dhahdaan labada badoodoo ilaahay sheegaa waa cali iyo faatima waa cali faatima bad iyo cali xaa isugu jira fiiri waa bad kanuna waa cali iyo faatima yakhruju minhum allulu walmarjaan ilaa wuxuu yidhi badaan waxaa ka soo baxa lul iyo marjaan jawhartaasaa lagala soo baxaa waxay idhahdeen xasan iyo xusein waayo waa kuwii dhalay kuma laho xasan iyo xusein iyo jawhar xaa iskugu jiro waa waxyaala bira laysku qurqurxiyo iyo ay dadkii ka dhigaan iyo biyo dhanan aye ka ilaa wuxuu yidhi wa kulla shayin shay kasta axsaynaahu waad koobnay fii imaamin kitaabaan ku koobnay mubiinin cad shay kasta looxu maxfuudka lagu qoray oo halkaasaan ku koobno ilaa yidhi waxay idhahdeen fii caliy bn abi aalib baa lagu koobay Ah, kitaabka la sheega waa cali yihahda loox maxfuudka la sheega ah, saasay ku fasirtay raafidu wa ama shay muxuu yahay yatasaa'aluuna dadku ay isweydiinayaan caninabai warkii ay isweydiinayaan alcadiim weynaa qiyaamahay ka hadleen ama shaygee yatasaa'aluuna dadku isweydiinayaan caninabai warkii weynaa warkii ay isweydiinayaan warkii alcadiim weynaa waxay dhahdaan cali bnu abi aalib wey waxay dhaha se ayagu niman majnuunay ku yihiin waa ku waasheen aayad kasta marka ama meel xataa hadaysan uga ekayn waa inay ku soo leexiyaan waay leeyiin ali marka cali ala iska weydiiye ah, naba i weynaa aa la yidhi kala fasireen wa inamaa wax kale maahan uu ilaah yidhi weliyukum gargaarihiinnu allaahu alle weeye wa rasuuluhu rasuulkiisa weeye waaladiina waa dadka aladiina dadkii weeye yuqiimuuna salaata salaada ooga wa yu'tuuna sakata sakada bixiya walxaal hum ayagu raakicuuna ay khushuucsan yihin oo ilaahay isku dullaynayaan dadka tukada ee salaadooda ku khushuuca sakada markay bixinayaan ilaahay u khushuucsan dadkaas weeye waxay idhahdeen huwa waxa weeyaan alladiinadaas weeye alladiinadaas oo jamaca ay fasirayaan markaas huwa cali waa cali yidhahd alladiinadu waa cali yidhahd waa cali ah. wayadkuruuna markaasoo kalay sheegaan alxadiia xadiidka almawduuca been abuurka ah biijmaaci ahlicilmi ahlcilmigo dhan ijmaacooda xadiidka been abuurka ku ahay sheegaan wa huwa xadiidkaasu tasaduquhu waa cali sadaqaysigiisii bikhaatamihi faraatigiisii uu sadaqaystay fii salaati salaada dhexdeeda uu ku sadaqaystay markaasoo kale soo qaataan oo yidhahdaan cali waxayba ku soo degtaa ayaddu caliyoo tukanaya iyadoo salaad lagu jiro saxaabadu tukanayaan oo calina ka mid yahay aan miskiin tuugsanaa soo maray markuu soo maray waxa weeyaan war waxay siiyuu yidhi wax la hadla waa le caliya fanatig u baxshankas u dhiib aayaddaasaaba ka soo degtay leey waa been wakadalika sidaasoo kale waxaa qowluhu ilaahay qowlkiisa ilaah subxaanahu wa tacaala dadka sabra ayuu ka hadlaayay dadka sabra ee musiiba markay ku dhacdo yihahdo inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun ah, dadkaasa ilahay kaa laaya markaas ilah wuxuu yidhi ulaaika dadkaa sabra calayhim korkooda waxaa ahaaday salawaatun ammaanyaal ammaanyaalkaasoo min rabbihim xagga rabbigood ka ahaaday iyo waramatu naxariis iyo waraxmatu naxariis waxay yidhahdeen nazla waxay ku soo degtay fii caliy cali ibn abi daalibay kusoo degtay lamaa usiiba markii lagu asiibay bixamsa xamse markii la dilay oo musiibadaasu cali ku dhacday ileanta waa adeerkiisi markay musiibadaasu dhacday aayadaanu soo degtay ay yidhaahdeen marka markii xamse la dilay qofka ugu badan ee musiibada ugu horayda ku dhacdayaa waayo waa nebi maxamed sal allahu calah wasalam oo indhihiis u limeeyeen waa adeerkiis waa asadullah waa mujaahidiinta raggii waxaway ugu horeeyuu ka mid yahay nin indhihiisa ilintuu ka daata waa nebi maxamed sal allahu calah wasalam dhihi maayo marka nabiga kusoo degtay dhihi maayaan cali waa ka mid sax cali waa soo gelaa dadka sifaadaas leh ee musiibadu ku dhacday qof kas ilaa aayaddu kamaba hadlin cali iyo ciise midna kama hadlaydo aayaddu waxay ka hadlayda qof kastoo muslim ah ee dhibaato markay ku dhacda inta safra yihaa inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun nabigaa soo gelaa sala allahu alay wasalam caliyaa soo gelaa qof kastoo muslim ah ee sifadaas lahaa soo gela ayagu maya aayaddii marka fiiri kuwii hore o dhan maxay ahaayeen xamu lafdi bimaa laa yadullu calayh bixaalin lafdigoo lagu xambaaro sinaba wuxuusa utusay tanuna maxay tahay jaclu lafdi alcaami aw ilmuطlaq munxasiran fii waaxid lafdigii caamka ahaa in hal qof lagu soo koobo ila aladiina waxa weeye waa caam aladiina waa caam ulaaika calayhim salawaatu ulaaika waxa weeyaan waxaa la tilmaamaana waxa weeyaan wabashir saabiriin asaabiriina waa iyadoona caam asaabiriina waa caam ashaas ku jirta umuumka tuse marka alfaad caama weeye kuwaas mararka gaban ayagoo mulaqay sida yeelaya wa mimaa kii waxaa ka mid a hadda wuxuu sheegayaa tafaasiir aan ahayn tafaasiirta raafidada laakiin ayaduna qalad ah oo tanoo kale ku dhowdhow laakiin raafida ma aha cidda wax ku fasirayda waa qolooyinka kaleo ayaguna ahlulbidco sidoo kale u gafay wa mimaa kii waxaa ka mid a yaquubu ku dhow min haada yuqaaribu ku dhowaanaya dhe haadaa tafsiirkan min bacdi lwujuuhi dhinacyaalka gabal uga dhowaana ti hore cadaawad iyo cuqdada iska aheed laakiin tanu cadaawad maahane waa tafsiir lagu qaldamay marka dhina dhinaca qaad ahaanta ah dhinacaas uga dhowaana laakiin xifdi iyo xaasnimo ma tusaayo tafsiirkan soo socda tii hore laakiin qalabka waaha xifdi iyo xaasnimo daahirun ah marka dhinaca qaladka uga dhowaana wa mimaa kii waxaa ka mid a u dhow haadaa tafsiirkan min bacdi wujuuhi dhinacyaalka gabal uga dhow maa yadkuruhu waxa ay sheegaan kaiirun in badanoo min almufasiriina ka mid ah fii mili qowlihi ilaahay qowlkiisoo kale ay ku sheegaan asaabiriina ilaaha wuxuu ihi waxaan dadka sabra daacada ilaahay ku sabra macaasida ka sabra qadarka alle ku sabra kuwaasaan ammaanahu ilaah yidhi wasaadiqiina dadka runta sheega aqwaashooda ka run sheega afcaashooda iyo aqwaashooda isrumaydo dadkaasaan ammaana waalqaanitiina kuwa ilaahay adeecaan ammaanahu alla yidhi waalmunfiqiina dadka maalkooda bixiya ayaan ammaanaa waalmustakfiriina dadka dembi dhaafka ilaahay weydiista bilasxaari arooryaalkii oo saqda dhexe markay dadku hurdayaan aroortii inta soo kaca ilaahay dembidhaafka weydiista dadkaasaan ammaanahu ilah yidhi aayaddu marka waa caam kulligood waa wada caam al ayaa ku jirta ashaasa waxay tusaydaa cid kasta oo sifadaas lahay aayaddu ka hadlay alsaabiriin wاsaadiqiin wاlqaanitiin wاlmunfiqiin wاlmustakfiriin waa wada caam ayu qof kasta oo sifadaas lahaa soo gela aayaddu markaase waxay yidhaahdeen ana saabiriina rasuulullahi waay sal la ala saabiriinta rasuulkaa loola jeeda rasuulku saabiriinta waa ka mid laakiin keligiisa loola jeeda way qalad iiri qaladku waa halkaas waa lafdigiio caam ah oo shaksi lagu koobayo maaa lafdigu iir ataa waa jamac minkeesu maaha ataa lafdigu lafdigu waa lafdi jamaca haddana alaa kusii jirto waaba caamba oo taasa kasii ballaaran waxay yidhahdeen wasaabiriina abubakara loola jeeda maanka ohan raafida sooma jeedin ila abubakar iyaga gaal gaalba wayay lahaayeen raafidee ee waxay ku leeyihiin waxa weya abubakar waaye ay leeyihin waana haddee laftiis oo jamaca ah, oo caamna ah walqaanitinina cumara loola jeeda cumar keligiis wey yidhi qaanitiinta dadka ilaahay adeeca oo nabigu miyuusan ilaahay adeecin wlmunfiqiina dadka maalka bixiya cumaano weeye yidhahdeen isaga hanti laha bixina jiray ood cid kaloo wax sadaqaysata ma jirto miya wlmustakfiriina dadka dembi dhaafka ilaahay weydiista aroortii caliyu waa cali ay yidhahdeen cali bn abi taalib kuwan waa ayaga qaabkii fiiri khulafaa raashidiin nabigii iyo khulafaa raashidiinkii shan soo maahan nabigii iyo afartii iyo shan lafdi intaasay fiiriyeen wax kale oo ay fiiriyaan lama arko laa lafdan walaa macna midna ma aysan fiirin waxay fiiriyeen meeshaan waxaa yaalla yidhaahdeen shan lafdi nabiga iyo afarta khulafaa uraashidin waa han intaas isku aadeen wax kale oo munaasabaa oo ka dhexeeya male waa dalaaq waa dalaaq waxaa ka mid a ah, iyo wa fii mili kale muxamadu nebi muxamed rasuulullah waa ergeygii alla soo diray waladiina dadka macahu nabiga la joogay waa saxaabadii ashidaau kuwa ku ad adagay ahaayeen calalkufaari gaalada ruxamaau kuwa isku naxariistay ahaayeen baynahum dhexdooda taraahum waad arkaysaa rukacan xaal yihiin kuwa rukuucsan sujadan oo sujuudsan aayaddaa waxay ka hadlahaen saxaabada tilmaantoodii dhammaan tilmaantaasay wada leeyihin dhammaantood waxay ahaayeen ashidaau calalkufaar saxaabadoo dhan gaalada waa ku adabkaayeen dhammaantood waxay ahaayeen ruxamaau baynahum kuwa isku naxariista dhammaan waxay ahaayeen kuwo salaad badan oo sujuud badan saasay ahaayeen qaaraa fasiri sidaan u fasiri fiiri waxay yidhahdeen waladiina macahu dadkii nabiga la jiray abubakrin waa yidhahd waladiina waa is mawsuul oo caam ah fiiri waxay yidhahdeen waa abubakar kaliya ashidaau cala lkufaar dadkii tirada badnaayoo gaalada ku adadkaa cumar wey yidhahd cumar wey ruxamaau baynahum kuwii dhexdooda isku naxariisa ruxamaa waa jamac waxay dhahdaan cumaan weeye taraahum waad arkaydaa rukacan sujadan caliyun weyra waa alaal maxaa waa jaclu lafdi اcaami munxasiran fii waaxidin marka waa alaal waacjabu min dalika taas waxaaba ka siiyaa badan qowlu bacdihim mufasiriinta gobolkooda hadalka yidhaahdeen waa tiini geedka tiinka layidhahaan ku dhaartay uu ilaah yidhi geed tiin la yidhaha oo midho la cunaa lagu weeyey ma ahan tiinu shawkigan maaha waa mid kaloo shaamiya ka baxoo midho la cunu leey tiinu shawkiga maaha wazaytuni geedka zaytuunka laydhahan ku dhaartu ilahy oo asna midhaha iyo saliidda yale midhihiisa saliidda laga shiilo wa duur siiniina buurtaan jabalu duursiiniin duursiinia duur siinaa oo ilaahay nabi muuse kula hadlaan ku dhaartu ilaahiy wa haada albaladi alamiini magaaladan aaminka ahoo makaan ku dhaartu ilaahiy markaasay sidaa u fasireen waxay idhahdaan waa tiini geedka tiinka abubakrin weeye ah. auudu bila wazaytuni geedka saliidda laga shiilo la sheegaana cumaru weeye wa duuri siniin duuru siniin buurta laleeyahay cumaanu weeye wa haada albaladi alamiini magaaladaa nabadgelyada caliyun waa cali bal manaasibo ka dhaxayda fiiri wax manaasiba oo ka dhaxayda waa xamlu lafdi bima laa yadullu calayhi bixali lafdigiioo lagu xambaara wax uusan si nabow tusayn kaliya waxay fiiriyeen maxay fiiriyeen khulafa uraashidiin afar iyo afar lafdi isku aadi marka intaasay fiiriye mana ahan raafida kuwan ma ahan raafido ala ah, raafida dhahi maa ah, abubakara ugu dha ah, waa iska un um ahlulbidac kale oo juhalaa wuxuu yidhi waamaalu haadihi iyo eh, iyo wuxuu yidhi waamhaali haadihi haadihi اlkhuraafaat khuraafaatkaas wixii la mid a iyo waamhaali haadihi اkhuraafaati khuraafaatkaas wixii la mid ah khuraafaat waa jamcu khuraafatin khuraafa khuraafu asalkeedu maxay tahay khuraafu xadiidka musnadka ayaa tusaayoo khuraafo asalkeeda waxa weeye waxaa jiray nin waktigii gaalada jinni uu qafaashay jinniyaa qafaashay waa la waayey muddo dheeruu maqnaa kadib ay soo daayeen insigii u yimi markaasuu ka sheekay jiray maalina saasaan cunnay maalina saas ku quraacannay maalina halkaas loo duulay dadku markaasay dadku waxay dhahdeen waxan waa khuraafo kadib carabtu qofkay arkaanoo hadal aan jirin sheega waxay yidhahdeen xadiiu khuraaf asalku waa ninkaasu ka yimi ninkaas jinnigu qafaashay ee muddada la maqnaa ee dhaqankoodii ka sheekeeyey uu markuu ka sheekeeyey waxay yidhahdeen haadaa xadiiu khuraaf sheeko been abuura wey kadib wax alla hadalkaan san lahaynay carabta waxay tidhahdaa xadiiu khuraafa qaarna waxay yidhahdaan xadiiu khuraafa yaa uma camri mhm. marka xadiiu khuraafa haddaad maqasho waa hadal aan san lahayn wey mhm. kadib khuraafaad oo la sii jamciyeyba وaمثاaل hذه الkخhuraaفaaت waa khuraaفaadkaas iyo wixii lamid ah allatii khuraaفaadaasoo marka fiiri khuraaفaaddu labadii qaladu kuu sheega oy ka koobneed allatii khuraaفaadkaasoo tatadamanu koobsanaysa taaratan mar tafsiira lafdi lafdigoo lagu fasirayo bimaa shay laa yadul uusan tusayn caley korkiisa bixaalin sinaba mar lafdigiiya waxaa lagu fasiraa wax uusan sinaba u tusayn fa ina haadihi alfaada alfaadan oo qur'aanka laa tadullu tusi maydo calaa haaulaa ashkaasi shaksiyaalkan ay ku fasirayaan wa qowluhu ilaahay qowlkiisa tacaala alla waa sarreeyaahe waladiina dadkii macahu nabiga la jiray ashidaau kuwa ku ad adag ay ahaayeen cala alkufaari gaalada waladiina waa mubtada ashidaau waa khabar ruxamaau isku naxariistay ahaayeen baynahum dhexdooda waa khabar labaad khabarun bacda khabarin taraahum waad arkaysaa rukacan xaalayihim kuwa rukuucsan sujadan waa khabar saddexaad jumladaasuna waxa weeyaan saddexda sifada ilaa khabarka marka la joogo baabu usuul sifo haddaad maqasho loolama jeedo un caadiga ahoo tiqini khabarku waa sifo xaaladu waa sifo sifadii aad tiqini waa sifo dhammaan sifaada leha waxaasoo dhan marka la joogo xagga usuulka marka dhammaantood afartan waxaa lagu sifaynaa saxaabada saddexdaa sifaba waa wada leeyihiin saxaabada ama afarta sifada marka inuu kuu icraabuu rabaa aayadda ibnu taymiya wuxuu ku yidhi kullu daalika dhammaan ashidaau cala alkufaar ruxamaau baynahum taraahum rukucan sujadan intaas weeye kullugu kullu daalika intaasoo dhan nactu sifay u tahay liladiina dadka macahu nabiga la jiray dadkii nabiga la jira saxaabadaa sifadoodii weeye icraabka nacti maahan asagaa kuu sheegi doona waa khabar alfaadana waa abar mubtad waxa ah, ladiina dadkii ladiinadaasa mubtada ashidaauna waa abarkii ruxamaahuna waa abar kale oo abarun bacda abarin taraahum jumladeeduna waa abar kale marka xagga macnahay nacti ka yihiin wey kullu daalika alfaadaas dhammaantood nactun waa nacti liladiina dadkiiyaa la tilmaamaa nacti waa sifada macahu nabiga la jiray wahiya alfaadaanu allatii waa mida yusamiihaa ay ku magacaabaan annuxaatu naxwoolaydu khabaran abar bacda khabarin khabar kale ka dambeeyo midda naxwoolaydu tiraahdo wey ilaa hal mubtadaa ahbaar ab dhowr khabar qaadan kareen hal mubtade afar saddex khabar qaadan kara walmaqsuudu ujeeddada hunaa halkan waxay tahay annahaa alfaadaas oo ah ashidaau cala lkufaar ruxamaau baynahum tanaahum rukcan annahaa alfaadaasu kulluhaa dhammaantood ifaatun waa ifaat ifaadaasoo limawsuufin mawsuuf u sugnaaday waaxidin keligiis dhammaan waa tilmaamo waxaana la tilmaama waa hal jinsi saxaabadiyaa la tilmaama mawsuufka laguu sheega waa saxaabadii limawsuufin waaxidin hal jinsiyaa la tilmaama wahum mawsuufkaasu aladiina waa dadkii maahu macahu nabiga la jiray mawsuufka la tilmaama waa dadkii nabiga la jiray walaa yajuusu ma banaana an yakuuna inuu yahay kullun lafdi kasta oo minhaa alfaada ka mida muraadan mid loola jeedo bihi lafdiga shaksun waaxidun hal shaksi ma dhici karto lafdi walba in hal shaksi loola jeedo oo waxa weeyaan ashidaauna loola jeedo shaksi gooniya ruxamaau baynahumna shaksi loola jeedo taraahum rukacna shaksi kale loola jeedo wax dhici kara maa laa lafdan walaa sharcan midna uma dhici karto marka khalad ay ku dhacaan weeye wa taaratan wa tatadamaru taana tamarna jacla lafdi lafdigoo laga dhigo lafdigii almulaqi mulaqa ahaa alcaami ee caamka ahaa munxasiran mid ku kooban fii shaksin waaxidin waxa weeyaan hal shaksi waxa weyaan qaladkoodu mar waxa weyaan alfaadiyay ku xambaarayeen macno aysan tusayn marna waxa weeyaan lafdigii caamka ahaa mulaa ahaa mulaa iyo caamka xagga waa laba way kala duwan yihiin laakiin macnaha ka dhexeeya waxa weeye mid walbaaba shaksiyaad badan ayuu ku rumooba oo waxa weyaan caamkuna calaa sabiili shumuul hal maruu macno badan ku rumooba mulaqana calaa sabiili lbedeliyu ugu rumooba calaa kulli xaal labada lafdiba waxa weeyaan wax badan ay tusaan hal mara ah, wax badan ayay tusaan marka wuxuu ku yidhi watatadamanu tafaasiirtoodu waxay koobsanayo quraafadoodu taana tan marmar jacla lafdi lafdigii in laga dhigo lafdiga almulaqa ee mulaqa ahu sii daysnaa alcaami ee caamka ahaa alcaama ee caamka ahaa munxasiran mid ku kooban fii shaksin waaxidin hal shaksi ku kooban ka qowlihii sida kii fasiray qowlkiisa uu yidhi ina qowlahu ilaahay qowlkiisa uu yidhi inamaa wax kale maahan weliyukum gargaarihinnu alla weeye warasuulu rasuulkiisa weeye wladiina waa dadkii aamanuu xaq rumey ladiina waa lafdi caam ah, ah waa lafdi caama ah. cid kastoo alla rumaydaa soo gelayda uriidda waxaa loola jeedaa huu yidhi bihaa alladiinadaas calaa caliyun aa loola jeeda huu yidhi uriidda waxaa loola jeedaa bihaa lafdigaas oo ah waladiina caliyun caliyaa loola jeedaa hu yidhi waxdaw keligiis waa baail marka maxaa ila lafdiguba xataa aqbali maa waladiina kuwii a ilayi ah, waaba jamacba macnihiisu waana caam weliba soo uma jeedin iyo wa qowli bacdin gobol ka mida qowlka ay yidhaahdeen ina qowlahu ilaahay qowlkiisa waladii kii jaaca la yimid bisidqi runta oo wasadaqa rumeeyey bihi sidqigii uriidda bihaa abubakrina aayaddaas loola jeedaayna waxdaw keligiis xalwe uriidda uriidda bihaada bihaada hore laftirkeeda lafdii maahan aayadda aan la leeyahy uriidda waxaa loola jeedaa bihaa aayaddaas caliyun waxdahu iyo wa qowli bacdihim gobolkood qowlka ay yidhahdeen ina qowlahu waladii jaaca bisidqi kii runta la yimid oo wasadaqa bihi rumeeyey uriidda bihaa abubakrina loola jeeda waxdahu waa dalaal in la yidhaha keligiisaa loola jeeda laakiin abubakar waa soo galaa hadii waa sax iyo wa qowlihi midka yidhi qowlkiisa laa yastawi masina minkum idinka xaalu idinka mid yahay man qofkii anfaqa maalkiisa bixiyey min qabli اlfatxi furashadii ka hor intii aansan fatxigu dhicin fatxigu waa sulxu xudaybiya heshiiskii nabiga iyo kufaaru quraysh ay wada galeen aa ilaahay ku tilmaamay fatxi inuu yahay fatxigaas ka hor qofkii maalkiisa bixiyey oo waqaatala dagaalamay dadkii intaan fadxigaasu dhicin waa waqtigii xaaladdu adkeed maalkooda bixiyo diinta ku baxshay oo dagaalamoo jihaaday iyo markii fadxigaasu dhacay ee islaamka cisoobay ee awood badan la helay dadkii dagaalamay maalkooda bixiyey islama mid ahaan wa kullan wacd alla xusnaa laakiin labadaba ilahay jan u ballan qaada aayaddu saasay kaa leedi fiiri marka laa yasawi minkum man man waa mawsuul mushtaraga waa caam cid kasta oo waktigaas ka hor waxa weeyaan maalkooda ku bixiyay diintoo jihaaday ayaa soo gelaya ilaa lafdigu waa caami soo ma jeedid markaasi waxay idhahdeen uriidda waxaa loola jeedaa bihaa aayaddaas abubakrin waxdow keligiis iyo wanaxwi daalika intaas wix la mid ah lama tiri karo quraafadoodii hadda waxa weeyaan wuxuu galay tafaasiirta gobolka mida inuu wax ka taataabto oo wax ku baraarujiyo akhbaar ay qaarkood leeyihiin si aad uga digtoonaato marka haddaad ka faa'idaysaytana aad uga faa'idaysato laakiin haddana calaa xadarin digtooni waa inaad uga digto uga faa'idaysato wuxuu yidhi shiiku wa tafsiir ibnu cadiya ibnu cadiya tafsiirkiisa iyo wa amhaalihi ibnu cadiya waxa weeyaan ragga lamidka ah atbacu ayagaa raacid badan lisunnati sunnada iyo waljamaacati jamaacada wa aslamuu ayagaa ka nabadgelyo badan min albidcati xagga bidcada min tafsiiri zamaqshariyi zamaqshari tafsiirkiisa wuxuu shiiku muqaarano ku samaynaya kutub ahlulbidacu ay alifeen oo tafaasiir ah mid waxaa alifay nin ka la yadha ibnu cadiya oo ahlulbidaca ka mid a ah. waa nin ashcari ah oo jaldi ku ah bal ashaaciradii gabalaa yidhi muctasilada waa ka liitaa qaaraa yidhi tafsiirkiisu waana ka shar badan yahay yidhahdeen ah, qaar ashaaciradii ka mid a ah. asaguna waa nin ashcariya waa nin ashcariya asagu marka waxa weeyaan ibnu xajar alhaytami markii la weydiiyey tafsiirka ibnu cadiya waxaa la yidhi ra'yi muctasile ma ku jira haahu yidhi wax badanaa ku jiru siduu yidhi alimaam almuxaqiq ibn curfuda almaliki bal wuxuu yidhi qofka bilowga waa looga cabsaahu yidhi cabsi ka badan kashaafka zamaqshari inta looga cabsaa ka badanaa looga cabsaa yidhi ibnu cadiya kiisa fiiri ninka saasuu naqdina waa nin kaloo ashcariya ashcariya isla yihi saasuna u naqdina taasuna waxay kutusaydaa insaaf badan culummadu inay lahaayeen markaasu wuxuu yidhi maxaa yeelay zanaqshari dadku waa yaqaanin inuu muctazili yahay laakiin ir waa ninkaan waa ashcariya moogta ninkan wax naqdina ashaacirana ahlu sunnu ka aaminsan yihi wuxuu yidhi laakiin ninkan oo ibnu cadiya waa sunniy ila waa ashcariy ashcari sunnina maaha iyagaa isku yaqaan inay sunni yihiin haddana wuxuu yidhi laa yazaalu yudkilu min kalaami bacdi اlmuctasilati mima huwa min ictizaarihi fi اtafsiir haddana wuxuu asagio sunni ohol ashcari noo ah soo galaa yidhi muctasilada hadalladoodi tafsiirkiisa ka buuxaa mana baraarujinayo saas uga tagadu saas inta uu ku baraarujiyo uu uga tagadu mana baraarujinayo marka qofka ibtidaa'iga markuu arko wuxuu u malaynaya yidhi caqiide ahlu sunna inay tahay saasuu moodayo ilaa uu ka yidhi fa kaana dararu tafsiiri ibnu cadiya ashaddu wa acdamu cala naasi min darari lkashaaf wuxuu yidhi tafsiirka ibnu cadiya dhibaatadiisa way ka adayg badan tahay waana ka weyntoo dadka waa uga daran tahay dararka iyo dhibaatada kashaafka zamaqshari saasuu leeyahy fataawa alxadiiiya ibnu xajar alhayami haytami way haytami maahane ibnu xajar alhaytami fataawa alxadiiiya waxa wayan laba boqol afartan iyo labo safxada ah uu hadalkaas ku leeyahy marka kutubahaas oo rag ahlulbidacu qoreen uu shiiku iska arag dhiga midka ibnu cadiya iyo kuwa kaloo zamaqshari iyo qayrkoodba ay qoreen wuxuu leeyahay ibn cabdiyahman waa ashcari ashaaciradu muctasilada waa ka sokayda xagga sunnada sunnada waa uga sokayda uu leey waa uga sokayda hadduu yidhi waa ahlu sunna macnaheedu maaha wuxuu yidhi waa tafsiir ibnu cadiya ibnu cadiya tafsiirkiisa iyo waamtaani ragga lamidkaa atbacu ayaga raacid badan lisunnati sunnada waljamaacati jamaacada ayaga raacid badan wa aslamu ayagaa ka nabadgelyo badan min albidcati bidcada min tafsiiri zamaqshariyi tafsiirka zamaqshari ayay waxa weyaan uga nabadgelyo badan yihin haddee ismu tafdiil wey fiirihi waxa uu cabiray atbac iyo aslam ismu tafdiilkuna muxuu faa'iideeyaa mushaaraka iyo ziyaada ah, saasuu faa'iideeya mushaaraka iyo ziyaada oo wuxuu ku leeyahay bidcada waa ka nabadgelyo badan yihin macnaha zamaqsharina kama nabadgelin nin kale yidhaa ibnu cadiyana kama nabadgelin bidco laakiin labadooda yaa nabadgelyada xaggeeda u dhow ibnu cadiya u dhow ila waa nin ashcari ashaacirana muctasile waa ka sokayda oo sunada waa uga dhowi waa uga dhowi saas weeya wuxuu yidhi shiiku walow dakara hadduu sheegi lahaa yidhi kalaama salafi hadalkaas darteeda uu shiiku hadalka ku bilowdo waa hadal aad u qiimo badan wuxuuna ku tusayaa insaafka iyo cadliga ninka la yidhaahdo waxa waya ibnu taymiya ahlulcilmiguna saasay ahayn oo xataa qofka ahlulbidaca ah ee ahlulbidac kale ka sokeeya in la yidhaahdo waxa weya qori iyo qiiqiis isla tuurmaahan waa in la yidhaha kaasu intan waa ka sokeeya oo loo sugo waxa weya inta uu kaas uga royi shiikana sharaxa aad uu ugu baraarujiyey waxa weeyaan ibnu cuthaymiin oo wuxuu uhi wahuwa yadullu calaa ana arajula munsifun caadilu waxay tusaya hadalkan rajulka kitaabkan qoray waa ibnu taymiye inuu yahay munsif caadil وأن الحق wlow kaana min أhل الbidع yجiب an يqبلa waxayna tusaydaa xataa xataa qof ahlubidع hadduu sheego in la aqbala ah, qof ahlubidca xataa hadduu xaqa sheego in la aqbalaayay tusaydaa huy oy waajib tahay weliba in la aqbalo waxay kaloo tusaydaa وأna أhل الbidci إdaa kaana bacضهm أqرب ilىa sunaة min bacضi yجiب an yuثنى عalayhi bhada waxay tusaydaa hay yii iiri ahlubidca gabalkood hadduu sunada uga dhow yahay gabalka kale waajib wey in la ammaano ahlubidca oo xoogaagan ay sunnada u dhawaadeen lagu ammaano waa walaaga iyo baraaga masalada la yidhaha waana masalada waxa weyan akaru naas ay waxa weyan ka jaahilka noqdeen ay fahmi waaye masalada la yidhaha alwalaa walbaraa alwalaa walbaraa dadku waa laba derbi laba daraf iyo wasadka ahlu sunna daraf waxa weya waa ku talax tegayaan oo waxay leeyihin ciddii hadday xataa boos ay meelahan ka gadaayeen ay isku khilaafteen wuxuu leeyahay diinta dhow isku khilaafsana hadda fiir waa boos meesha ka gadaayeen ay isu khilaaeen diin laawe shaydaana weyule wax diinana isma waafaqsanin caqiidadaana ku kala tagan ule ilaahayna waa ku ogy inuu beenaaleey iiri halkaasuu jooga qofka hadday wax yar isku khilaafaan hataa dhihimay wadhihi boos meeshaana isku qabanayo waxa weeyaan si kale diin iskuma haysan ma dhihi karo maxaad u malayna haday masale diina isku qabtaan iska badaataan qaar waa saas ama waa galaysiin ama waa badcaysiina labadaas waxaan ahayn ma yaqaan olana waxa weeyaan waa ahlu tamyiic muslim soomaa ha iga kala saarin uli raafidada igu soo tag wax kasta walaahi lama ileeya ha iga leh kuwa iyaduna dalaal kale diinka nabiga hala ciribgooya ka imaanay haddaan la kala saarin bidcada iyo sunnada oo la kala caddayn maxaa u dhexeeya madhabka ahlu sunnaha waa maxay waxa weeyaan qofka hadduu yahay kaafir oo islaamka ka baxo baraa kaamilu leey waa qofkaas qofka si toosa ah looga beri noqon qofka hadduu yahay qof muslimoo sunniyaho wanaagsanna ah, wala kaamilu leey si dhab ah waa inaad u jeclaato maxaa soo haray qofkay ku kulmeen bidco iyo sunna fisqi iyo iyo daaco ilaah waxa weeyaan inta uu ku lunsan yahay waa lagu nacah waa lagu diida inta kale oo uu diinta ka haystana waa lagu jeclaana maxaa yeelay alxubu fillahi waalbuqdu fillahi yaaba saas inta uu diintii ka haysto oo uu uga fiican yahay inaad ku jeclaataa waajib kugu ah kuna ammaanto weliba inta uu ku qaldan yahayna waa inaad uga beri noqotod ku nacdo marka gaal lama mid noqon karo sunnigii toosnaana lama mid noqon karo insaafkaasuu gaarsiisany so ma ji ad waa hadal aad u qiimo badan weeye oo aad u sii shiikha sharaxa inay kugu yaallaan wuxuu yidhi shiiku marka walow dakara hadduu sheegi lahaa yidhi ninka la ihahdo ibnu cadiy ma uusan sheegino waa ka tegaye walow dakara hadduu sheegi lahaa kalaama salafi salafka hadalkooda hadalka almawjuuda ee laga helayo fi tafaasiiri tafaasiirta tafaasiirta alma'huurati laga soo raray canhum salafka calaa wejhi siduu yahay hadduu u sheegi lahaa lakaana sheegidaasa axsana wanaag badnaa lahayd wa ajmala qurxoonaa lahaa xusaas u yeeli waay ibnu cadi hadduu inta salafka waxa weyan kalaamka laga soo raray iyo tafaasiirtaaho laga soo guriyo siduu yahay u sheegi lahaa saasaa ku fiicnaa lahadu walow dakara hadduu sheegi lahaa ibnu cadiya maba sheegine kalaama salafi salafka hadalkiisa hadalka almawjuuda ee laga helayo fi tafaasiiri tafaasiirta tafaasiirta almahuurati laga soo raray canhum salafka calaa wejhi hadalkaasu siduu yahay hadduu sheegi lahaa lakaana sheegidaasa axsana wanaag badnaa lahaa wa ajmala asagaana qurxoonaa lahaa fa inahu ibnu cadiya kaiira maa in badan yanqulu wuxuu wax ka soo guuriyaa min tafsiiri maxamed ibnu jariir adabari tafsiirka maxamed ibnu jariir dabari ayuu wax ka soo naqliyaa wa huwa tafsiirka ibnu jariirna min ajali tafaasiir tafaasiirta kuwa ugu waaweynuu ka mid yahay wa acdamihaa kuwa ugu weynuu ka mid yahay qadran xagga qadarka iyo sharafta cilmiga ku jira iyo sharaftiisa tafaasiirta qur-aan laga alifay kuwa ugu waaweynuu ka mid yahay uma marka tafsiirkaas waxbuu ka soo naqliyaa ibnu cadiy tafsiirkaasna aayad ma jirto ilaa selfku wax ka soo naqliya kadibna waa kala rajaxa kadibna waa kala rajaxa marka wax soo naqliyo saasaa lagu yaqaana ama waa kala rajaxa ama aqwaashu inaysan iskhilaafsanayn oo isku meel u socotuu sheega labadaas waduu mid mara hadday aysan aqwaashu iskhilaafsanayna waa sheega inaysan iskhilaafsanayn hadday iskhilaafsan yihinna waa kala rajaxa ibnu jariir asaga marka soo wax ka soo naqlima ibnu jariir maxaa la rabay aqwaashuu selafka ka soo naqliyo inuu sheego marnaba ibnu cadiya isku dayima inuu sheego aqwaashii selafka asaga hadalkiisu wax ka soo naqlina markuu rabo inuu wax rajaxo wuxuu aadaa madhabkiisii oo ashaaciro markaasuu leeya qaala almuxaqiquuna culammada aad wax u sugtaa waxay yidhahdeen u leey ah, waa ashaaciro iyo maturidiya bis labadaasuu ka soo rara markaasuu leeya qaala daa'ifatu min almuxaqiqiin xoogaa koox culamaa oo aad wax u sugtaa asaas yiri uu leey bis marnaba salafkii sooma naqlima wuxuu yidhi uma markuu wa ka hadalkiisa soo naqliya ka gadaal inahu ibnu cadiya yadacu waa ka tegaa maa tafsiirka naqalahu uu soo naqliyey ibnu jariir can slai slka uu ka soo naqliyey tafsiirka ibnu jariir uu salaf ka soo naqliyey isagu waa ka tagaa ma sheego ah, uma inahu ibnu cadiya yadacu waa ka tegaa maa tafsiirka naqalahu uu soo naqliyey ibnu jariir can slafi laa yaxkiihi ma sheego bixaalin sinaba uma sheego marna sheegi ma tafsiirkaa slka wayadkuru wuxuu sheegaa maa tafsiir yazcumu uu ku andacoonayo annahu tafsiirkaasu qowlulmuxaqiqiina culimmada wax sugta ee muxaqiqiinka qowlkooda inuu yahay culimmada muxaqiqiinta qowlkooda inuu yahay wax uu ku sheegayo tafsiira uu sheega wainamaa wax kale maaha yacni wuxuu ula jeedaa bihi muxaqiqiinta daa'ifatan koox kooxdaasoo min ahli lkalaam ahlukalaamka ka mid ahlukalaamkuna waa ahlulbidax bal imaamu shaafici wuxuu yidhi ilaahay qofka inuu ku ibtileeyo ahlucilmulkalaam wax dhibaataa ama sharax oo ka weynu ma jirto shirki marka laga reebo ah. waxa weeyaan qofka intii uu cilmulkalaam ku dhici lahaa waxaa dhaanta inuu ku dhaco ayu macsi shirki ka sokayda hadday tahay zino hadday tahay dhiig muslim hadday tahay qamro cabid hadday tahay sigaar cabid ayu dembi kasta oo shirki ka sokaya inuu ku dhaco cilmulkalaamka nabadgala ka roob intuu cilmulkalaam ku dhici lahaa saas wy cilmikulaamku waa wax aad u daran shirki unbaa ka daran iyo gaalnimada cad marka waa koox ahlukalaama wuxuu ku sheegaya muxaqiqiinta marka aladiina kooxda waana kooxdaas badanaana waa ashaacirada waxa uu sheegaa qowlkooda marmar dhifana waxa weeyaan maaturidiyada oo ashaacirada walaalaheed ah oo waxa weeyaan firqo kaloo ahlulbidaca ka mida ah ayuu qowlkooda sheegaa aladiina ahlulkalaamkaasoo qararuu sugay usuulahum usuushooda biduruqin duruq ku sugay duruqdaasoo min jinsi maa shay ku nuuca qararad ay ku sugtay bihi maaga almuctasilatu muctasilada usuulahum usuushooda waxaa jira wax ka dhaxeeya waxa weya qoladan ashaacirada iyo maaturidiyada iyo muctasilada waxaas ka dhexeeya waxay yihiin ayaga muctasiladu waxa ay sugayaan caqligay ku sugaan masaladu haddayba caqiida tahay caqligay ku sugaan waxay diidayaan caqligay ku diidaan qoladan ashaacirada oo wax badan ku khilaafsan muctasilada aadna u naqdida oo xataa sifaadda muctasila waa wada diidda laakiin ashaaciradu ah toddoba sifay sugeen ah, toddoba sifay sugayaan toddobadan markay sugayaan ku sugi mayaan waddada ahlu sunnuhu ku sugo ahlu sunnuhu sifada ilaahay uu sugayo waddadu u maraa wuxuu u maraa samciga wixii alla iyo rasuul laga maqlay wey samci haddaad maqasho waa xadiiska iyo qur-aanka sifaday alla u sugayaan ahlusunuhu waxay u maraan dariiqa samciga alkitaab wasunna waxay alla iyo rasuul ka anfinayaanna waxay u maraan dariiqa samciga oo ah alkitaab wasunna wixii kitaabka alle iyo sunnada nabigu alle ka anfiyeen ka anfiyaan ahlusunnadu waa dariiqaas ifada laakiin ashaaciradu fiiri sifa ahlu sunnuhu sugeen ay mararka gabal sugayaan toddoba sifayba sugayaan oo sifaad xaqa ah oo ilaahay iska leeyihi laakiin markay sugayaan dariiqii ahlu sunnuhu ku sugay ku sugi u mari mayaan caqligaas way leeyihi caqligaana tusay inuu sifaadan alla leeyahay leeyihi ahlusunadu waxay leeyiin kitaabka alla tusa caqliguna waa tusa oo diidima kitaabka allahna na tusa iyo sunnada nabiga marka waxa weeyaan waxyaalaha ay qarinayaan oo sugayaan dariiqa muctasiladay u marayaan iyagu qoladaas wey wax uu muxaqiqiinku sheega ahlukalaamka aladiina ahlukalaamkaasoo qararuu ku sugay usuulahum usuushooda biduruqin wadooyin duruqdaasoo min jinsi maa shay ku nuuca qarara ay ku sugtay bihi maaga almuctasilatu muctasiladu usuulahum usuushooda wain kaanuu haba ahaadeen muxaqiqiinta kuwuu ku sheegaa aqraba kuwa u dhow ilaa sunnati sunnada min almuctasilati uga dhow ashaacirada maaturidiyada labaduba sunnada waa uga dhow yihin muctasilada laakiin ymbai waxaa haboon iiri cadligiisa sheikha mar kale laakiin ymbai waxaa haboon an yuxdaa in la siiyo kullu dii xaqin mid kastoo xaq leh xaqahu xaqiisa waa in la siiyo saasa ah oo waxa weeye qofka waxa weeyaan masale ku gafay iyo kuwa kan ku gafay isla mid maaha qofka mas'ala usuul ah ku gafay iyo midka masale farciga ku gafay isku mid maaha midka waxa weeyaan boqol bidca ku dhacay iyo midka soddon bidca ku dhacay isku xugun maaha waxa weeyaan qof walba waa in xaqiisa la siiya saas weeye min addiinku ah, diinku waa kaas wa yucrafu waa in la gartaa ana haadaa tafsiirkaanu oo ah tafsiirka ibnu cadiya min jumlati tafsiiri tafsiirka inuu ka mid yahay jumladiisa cala lmadhabi sida laqadoo lagu tegoo dadka gabol ku tageen halkan marka qaacido weyn ayuu sugaa halkaa iska jooga allah subxaana wa tacala sal allah wslam wbaaraka cala nabiyina mxamed